la yidhaahdaa carafona waad garanaysaana waa maalinka sagaalaad bisha dilxija ama carafo loo yaqaan cashuura ma maalinka sagaalaad bisha mise waa maalinka tobnaad khilaaf baa ku jira si khilaafkaa looga baxana waxaa wanaagsan bay culimmadu leeyihiin in la israaciyo sagaalaadka iyo tobnaadkaba sida xadiidku uu tilmaami doon xadiidka ibni cabbaas waxaase ka sii fiican bay culimmada qaarkood leeyihiin in sagaalaadka iyo tobnaadka iyo koy tobnaadkaba la somo saddexduba la israaciyo xukumkiisu waa sunno waa sunna mu'akada oo weeye inay waajib tahay qolyo horoo salafa qabi jiray madhabkaana wuu dabar go-ay baa la yidhaahdaa oo wax dambeoo qaba mutaakhiriinta ma jiraa la sheegay inuu markaa inuu maanta uusan waajib ahayn wax qabana uusan jirin ijmaaca ibn cabdilbar baa soo guuriyey wa fii ijmaacaatihi nadarun cinda alculamaa inuu sunno yahay oo waajib ahaynna isagaa ijmac soo guuriya kadalika qiwaamu الsunna fii sharxi saxiixi muslim wاnawwi iyo hayrkood way soo guurshaan marka in qolihii sidaa qabay faradku inuu waajibyahay qaba iyo dabargo-eenna qaadi ciyaad baa ku sheegay fii kitaabi ikmaalulmuclim ku sheegay marka qadiyadaas intaan baan kaga tegaynaa marka waa sunna unbaa hadda loo badan yahay waa mu'akadiya maya waa hayru mu'akadana waa la sheegaa inay mu'akado tahay ayaa marka raajixa adiladuna ay ku caddahay waxaa kaloo la tartansiiyaa soomu yowmi carafa iyo يوم caashura keebaa fadli badan axaadiista waxaa ka muuqan doona say u badan tahay in yowmu carafa ay fadli badan tahay laakiin ibnu cabaas ba asagu wuxuu qabaa caashuraha fadli badan buu qabaa waynu gaari doonaa in sha allahu tacaala xadaana زuhayr bn xarbin qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid اdabi can hishaam bni curwata bni zubayr can abihi curwa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi hooyadeen kaanat qurayshun quraysh waxay ahayd tasuumu tii soonta caashuuraa maalinka tobnaad bay soomi jirtay bisha muxaram ama zako fi ljaahiliyati islaamka ka hor xilligii diin fiican aan la haysanin ee jaahilnimo lagu sugnaa ayay qurayshi soomi jirtay ka yimid iyo meeshay ka keeneen iyo sababkiisu waa laysku maandhaafay qolya waxay leeyihiin waxaa dhici karta inuu yahay dhaxalkii iyo baqaayaadkii wixii oga hadhaaga oga ahaa diintii nebi ibraahim iyo ismaaciil iyo ambiyadii ay markaa iyagu ku maxaabsanayeen ama ay ku abtirsanayeenba qolya sidaasay tilmaameen waana sida daahirka ah bacdu almu'arikiin waxay tilmaameen oy kutubtooda ku sheegeen quraysh baa filjaahiliyati mar dembi weyn ku dhacdo dembi isku raaceen oy duqoydoodu ka taliyeen oo ayagu markaasay u arkayeen dembi weyn ahaabay galeen dembiga asaga kafaara gudkiisa bay ku wareereen wadaaddahoodii ama niman culama isku sheego yuhuud inay ahayn loo malaynayo ayaa waxay idhaahdeen haddaad caashuuro soontaan ood maalinkaad soontaan dembiga waa laydiin dhaafaya kafaaragud buu idiin noqonaya soomka caashuura sidaasi marka u soomi jireen ee aban can jaddin u soomi jireen nabiguna ku soo gaadhay iyagoo sidaa u sooma labadaa ra'yba waa la sheegaa inuu baqaaya iyo dhaxalka ay ambiyada ka soo gaadhan yahay uun ku daaya wa kaana rasuulu llaahi sal allahu calay waslm rasuulka ilan yasuumu waa soomi jira isaguna markii haddi nabigu asaguna nin weyn noqday ee la diray ama nabiga laga dhigay ama ka horba tolkiibuu la soomi jiray sidoo la xajiyi jirayba sidoo oola xajiyi jirayba wixii markaa ay diinka ku khilaafeen buu ka leexan jiray oo carafo maysan istaagi jirin oo musdelifo way ku xadgudbi jireenoo inaha nabigu waa ka leexdo ilaahay baa ka duway falamaa haajara ila almadiinati markuu nabigu madiine u soo hijrooday saamahu waa soomay caashuura ayu nabigu soomay wa amara ummaddana wuxuu faray bisiyaamihi in la soomo falammaa furida shahru ramadaan bishii ramadaan markii la waajib yeelayna qaala nabigu wuxuu yidhi man sha'a ninkii doona saamahu ha somo caashuura waman sha'a ninkii doona taraka waa ka tago waxadaana abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin muxamed bn calaa qaala xadaana bnumayr cabdullah can hishaam bni curwata bihada lisnaadi sanadkan uu ku wariyay hishaam bni curwa can abi can caaisha walam yadkur muusan sheegin ibnu numayr ma sheegin fii awali xadiidi xadiidka horaantiisa wa kaana rasuulu llaahi sala allahu caleh wasalam yasuumu ma dhihin wa qaala wuxuuna ibnu numayr waata ku soo kordhoo jariir mutaabacaynaya fii aakhiri alxadiid wuxuu ku yidhi wa ka tegey ramadaan buuna soomay falama furida shahru ramadaan wuu soomay wa taraka caashuura intaasuu saasuu dhigay faman shaaa saamahu waman shaaa taraka ninka doona ha ninka doonana ka tago walam yajcalhu warkan dambe ka dhigin ibnu numayr oo faman shaaa saamahu wa taraka caashuura faman shaaa saamahu waman shaaa taraka lafdigaa asaga kama dhigin min qowli nebi nabiga weedhiisi kama dhigin ka riwaayati jariirin sida riwaayada jariir ay oga dhigtay hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam asagu ibnu numayr muusan ka dhigin hadalkii nebige hadalkii caaisha inuu yahay buu ka dhigay wey macnuhu wuxuu intaa ka rabaa in ay ruwaadu isku khilaafeen hishaam ibni curwa ayuu rabaa inuu sheego fi lafdi walmatni oo jariirna sidaa horeu ku wariyey wahuwa almuctamad nin kale ibnu numayrna sida dambeu ku wariyey riwaayadka zuhri ee markaasi hishaam mutaabacayn doona ayaana caddayn doonta riwaayada jariir inay sax tahay an camr annaaqidu xadana sufyaan ibnu cuyaynata can الzuhriyi can curwa marka zuhri baa hadda hishaam mutaabacaynaya can caaisha radi allahu tacaala canha ana yowma caashuuraa maalinka caashuura maalinka tobnaad ee bisha muxaram ama zake la yidhaahdo kaana yusaamu fi ljaahiliyati islaamka ka baa la soomi jiray falama jaءa alislaamu islaamku markuu yimidna man shaءa saamahu ninkii doona waa soomi jiray waman shaءa taraka ninkii doonana waa ka tegi jiray xadaثna xarmalaة bnu yaxya tujiib اlmisri akhbarani bn wahb cabdالlah akhbarani yunus yacni bn yaziid alayli can bni shaab الzuhri markii yunus ba adana sufyaan asagoo mutaabacaynaya أخبرني cروة بن زبير أن cائشha رضي الله تعالى عنها قاaلت kaana rasuul lahi sal slm meesha can curwata soo yidhina ahbarnii baadda leeyahayo sanad kastoo uu sheekhu soo celiyo mutaabaco kastoo uu keeno faa'idaa la socota ima isnaadiya aw matniya aw latiifa xadiiiya ana caaishata radi allahu tacala anha qaalat kaana rasuulu llaahi sal allahu alayh ali wasalam ya'muru nabigu wuxuu a kii fara bisiyaamihi soomkiisuu fari jiray maalinka caashura in la soomo qabla an yufrada ramadaanu ramadaan intaan la faradyeinin ka hor ramadaana bishii sanadka labaad hijrada ayaa la farad yeeday yaa la waajib yeelay falama furida ramadaan ramadaan markii la waajib yeelay kaana man shaaa wuxuu ahaa ninkii doonaa saamo kii soma yowma caashuura maalinka tobnaad waman shaaa afطara ninkii doonana waa iska afuri jiroo ma soomi jirin xadaanaa qutaybatu bnu saciid جميعا عن الليث بن سعد قال بن رمح وxuu أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب المصري أن عراكا يعني بن مالك الغفاري عراك بن مالك أخبره wuxuu u sheegay يزيد أن عروة بن الزبير hadana wuxuu rabaa يزيد بن أبي حبيب markaa عفوا عراق عراaqoo mutaabacaynaya زهري زهري عن عروة عراق بن مالك أخبره wuxuu u sheegay أن عروة ahbara wuxuu u sheegay ana caaisha radi allahu tacala ahbaradu inay u tabisay ana qurayshan quraysh kaanat tasuumu caashuuraa caashuuray soomi jirtay fi ljaahiliyati islaamka ka hor uma amara rasuulullah kadib rasuulka ilaahi baa faray ummadda fara bisiyaami in la soomo xataa furida ramadaanu ilaa ramadaan la waajib yeelay faqaala rasuula sal ly salam man sha'a ninkii doona falyasumu caashuura ha soomo bacda waman shaaa ninkii doonana falyuftur ha afuro idan xadiitan soo noqnoqotay intaan marka xadiidka ibni cumar la gaarin xadiidka caaishada uu dhammeeyey riwaayadkiisii wuxuu ku cad yahay amarku inuu yahay amar wujuub oo nabigu calaa sabiili wujuub buu u faray ummadda ummaddu inay soonto maalinka caashuura intaan la waajib yeelin ramadaan oo waajib buu ahaa khilaafkii marka ku jiray baabka ay fuqada isku maandhaafeen ayaa marka xadiidku wuxuu rajaxayaa qowl ka ah. laba qowl baa jirto wadada waxay leeyihiin bukhaari baana hawshaa ku tegay jamaaca min alfuqaha baana qaba shaaficiyaana u badanba hawshaa iyada ah waxay leeyihiin soom waajib ah oo ka horeeya ramadaan ma jiro ilaahay subxaanah wa tacaala kuma waajibiyeene muslimiinta laa bil walaa maalin iyo yowm waajiba qabla ramadaan bukhaari asagu wuxuu deliishaday daahir kitaab yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum اsiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaama ila aakhir اlaayaat aayaddu waxay sheegtay ramadaan in waajib nagu yaho nala saaray siduu ummadihii nagu horreeyeyba loogu farad yeelay hadduu farad iyo waajib iyo maktuub kala jiro waa la tilmaami lahaa bay yidhaahdeen ra'yiga marka jumhuur ahlicilmi ay qabaan waa ra'yiga odhanaya oo xanafiyada horkacahaya waana waj cinda shaaficiya wa huwa araajix min xayu اdaliil yowmu caashura waajib buu ahaa qabla ramadaan axaadiiana idintusi doonta nabigoo u farindiraya dadkii madiina ka koreeyey ee cawaalida deganaa odhanaya halfarin ha la gaadhsiiyo ninkii saaka aan wax cuninna hadda ha soomo ha dhegaysto yoma caashuuraa soomkeeda ninkii saaka qureecdayna ha af haysto intay cdaadu ka dhacayso qoraxdu ka dhacayso xadiidku rubayc bintu macuud baynu gaari doonnaa oo odhanaya sooma caruurtiina soomiya caruurtana soomiya yaannaaska yaan la jaqsinoo la nuujin ha la mashquuliyo markay gaajo dareebaan marka yowma caashuuraa daahir nusuus waxaa weeye waajib buu ahaa uma nusikha wujuubuhu biramadaan wujuubkiisi baa la nasakhay waxaa lagu nasakhay wujuubu ramadaan hada huwa aahir wahuwa raaji min xayu daliil taawiilka marka uu nawowi ku dhufanaya axaadiitaasi marka sax ma aha xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadana cabdulahi bn mayr waxadaana bn mayr muxamed wlafdu lahu qaala xadaana abi aabihi waa cabdulaahi ah xadaثna cubaydاللahi bn cmr ibn xafs bn caasim alcumri can naaficin mowla bn cumar ahbarnii cabdالlahi bn cumar isna xadiikiisa ka shaahid buu u keenayaa uu u mahraatika xadiidkii caaisha ummuna ana ahla اljaahiliyati qolyihii islaamka ka horeeyey kaanuu waxay ahaayeen yasuumuuna kuwii soomay yowma caashuuraa bay soomi jireen ima inuu yahay baqaaya min diin اlambiya ay u soomi jireen ila dhaxal badan bay iyo yahay hawshaas taariikhiya lagu sheegay labada mid un weeye idan waa shay khayr oo cibaado iska wanaagsan bua ilaahay subxaana in loo soomo waa cibaada mushtaraka khasaa'isba meelaha qaarkood ha ka noqdo sifaadkiisa wa anna rasuulallaahi sala allahu calay ali wasalam rasuulka ilaahina saamahu waa soomay waalmuslimuuna muslimiintaa soomay qabla an yuftarada ramadaanu intaan ramadaan la waajib yeelin falama ifturida ramadaan ramadaan markii la waajib yeelayna qaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka ile wuxuu yidhi ina caashuuraaa yowm min ayaam اllah caashuura waa maalin maalmaha ilaahay ka mida ee magacaaban weeye yacni waa maalin fadli iyo qiime iyo qaya alla agtiisa kula loo jeedaa faman shaءa saamahu ninkii doona wuu soomayaa calى sabiili اlاstixbaab waman shaءa tarakahu calى sabiili اljawaas ninkii doonana waa ka tagahayaa wa bacda wujuubi ramadaan وxadaثnah mxamed muثنى abu muسى الbsri وزهyr bn xرb abu khayثmة النasائي qaala xadaثna yaحya bn سacيid الطاn whuwa القطاn xaa waxadaana abubakr bn abi shaybata xadana abu usaamata xamaad ibn usaama kilaahuma labadooduba yaxye iyo abu usaama can cubaydillaahi bni cabdillah ibni cumar bimilihi ay mil xadii saabiq bay sheegeen fi isnaad isagoo kale sheegeen weeye xadiidka sanadkaad soo marteen aad ku soo marteen can naaficin can cabdilaahi bni cumar ayb cubaydilaahi mar waxay mutaabacayn labadan wadaad cabdulahi bn umayr bay mutaabacaynayaan xadaana qutaybatu bnu saciidin xadaana ley bnu sacdin waxadaana bnu rumxin muxamed ahbarana ley bnu sacd can naaficin can ibni cumara idan leyo marka cubaydilaahi mutaabacayn haddana keeni imaamku can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma annahu dukira waxaa la sheegay cinda rasuulilahi subanaha agtiisa waxaa lagu sheegay yowmu caashuuraa maalinka tobnaad ee muxaram ama zakaa nabiga agtiisa lagu sheegay faqaala rasuulu ullah sal allahu calayh waali wasalam nabigu wuxuu yihi kaana yowman yasuumu ahlu jaahiliya caashuuraa waxay ahayd maalin ahlujaahiliyadu islaamaan ay soomaan dadkii ka horreeyey islaamka faman axaba ninkii jeclaadaa minkum oo idinkaydin ka mida an yasuumahu falyasum ninkii jecel oo idinka idinka tirsan muslimiinta ah inuu soomo maalinka ha soomo waman kariha ninkaan rabinna falyada karaahadan waxaa weye ninkaan doonaynin baa loo jeedaa waa ama tii takhiirida ee karaahadii ahayd nacaybka aha riwaayadka horaa kuu cadda waman shaa tarakooda yaa kuu cadaynaysa falyadachu ka tago ha iska daayo waajibkuma ahe xadana abu quraybin qaal xadana abu usamata xamaad can اlwliid yacni bn kaثiir almakhzumi اlqurashi xadaanii naafic idan wliid bn kair haddana mutaamileyt iyo cubaydillaahi can naafic xadaanii naafic asagoo marka iyagu can bay lahaayeene hadda asagu saraxa bاtacdiid xadaanii naaficun ana cabdاllaahi ibna cumara radi allahu tacala canhuma xadaa wuxuu u sheegay mowlihiisa naafica anahu samica rasuul اllah rasuulka ilah inuu maqlo yaquulu le fii yowmi caashuura maalinka caashuura ina haadaa yowmun wey kankan waxaa weye yowman maalin kaana yasuumu ahlujaahiliya maalinkani waa maalin ay soomi jireen dadkii islaamka ka horeeyey faman axabba ninkii jeclaada an yasuumahu inuu soomo falyasumhu ha soomo waman axabba ninkii jeclaysta an yatrukahu inuu ka tagana falyatrukhu ha ka waajibkuma ahe wa kaana cabdulaahi bni cumar wuxuu ahaa laa yasuumu kaansomin cashuuraa ma soomi jirin ilaa an yuwaafiqa siyaamahu inuu soonkiisu ku beegma mooyeen soon sunna uu iska wato ama qado uu qadaynayo ama nadarkiisa inuu ku beegmo mooyeen ma soomi jirin cabdulaahi bni cumar wuxuuna u arki jiray asagu in la nasakhay wujuuban waa istixbaabanba in sooma caashuura uusan sunno wala istixbaaban ba asagu u arkaayay uusan mashruucayn soonkiisa oo laga tegey وxadaثnي mحamed بن أحmed بن أbi khلف xadaثna rawx بن cubaadة alqaysi xadaثna abu malik cubaydالlahi بن الأkhnas أhbaranii naafic cubaydالlahi بن الأkhnas isaguna wadaadihii hore ee leyt iyo weliid بnu kaثiir iyo mutaabacayn iyo cubaydالlahi بn cumar can cabdilaahi bni cumar qaala dukira cinda اnabiy nabiga agtiisa waxaa lagu sheegay soomu yowmu caashuuraa maalinka tobnaad ee muxaram soonkeedaa lagu sheegay suubanaha agtiisa fadakara cubaydillahi bn akhnas wuxuu sheegay mutaabica soo kordhan baad u tirinaysaa afcaasha fadakara wuxuu sheegay mila xadiii leyt ibnu sacad buu sheegay sawaa'an oo si siman oon waxba uusan ku darin ayb وxadaثna أحmed بن cثmaan النwfلي xadaثna abu caasim النabil ضaxاak بn mhlد الشhaybاni xadaثna cmar بn mحamed بn زayd بn cabdالlahi بn cmar الcasqalaani n cabdlahi bn cmar awu yaha wey awu saddexaad ama labaad waa cumar ibn mxamed ibn zayd ibn cabdالlahi bn cmar weeyaan awu labaad buu u yahay alcasqalaaniyu waa degaankii meeshuu degnaa wayo meeshan casqalaani hadda yuhuuddu ay haystaan ee shaam ka tirsanaan jirtay falastiin dhulkaas wey xadaanaa buu ihi ahaa ibnu zayd in muxamed saalim bni cabdilaah waa aabbihii adeerkii wey waa adeerkii aabbo wey saalim bni cabdilaah ibni iyo cumar ibnu muxamed ibnu zayd ibni cabdilaah ibni cumar maxaysu yihiin waa wiil ama waa wiil iyo oday u ah aabbihii adeero ugu aadan wey saali bn cabdulahi bni cumar xadaanii cabdulahi bni cumar oo aabbihii aadee sanadkan buu bukhaari sidaa ku wariya wuxuuna ka qaataa xadiidka abu caasim annabil isagu toos oga wariya bukhaari xadiidka laakiin faa'iida muslim waxaa ka mid ah, asaga ah abi caasim ilaa akhirihi waa mucancan fi lbukhaari maca ana muslim saraxa fii jamiici طabaqaati bاtaxdiid marka fawaaidday ka mid xadaanii cabdulahi bni cumar qaala wuxuu yidhi cabdulaahi dukira waxaa la sheegay cinda rasuulilah rasuulka ilaahi lagu sheegay agtiisa yowma caashuuraa baa la sheegay yowmu caashuura cafwan ayaa la sheegay oo nabi allow ma soo namayso waa iska daynaa faqaala wuxuu uhi suubanuhu kaana daaka yowmun kaana yasuumu ahlujaahiliya daaka midkaasi yowmun maalin weeye kaana yasuumu ahlujaahiliya dadkii idinka horreeyey qoreysheed ay soomi jireen carabtii mushrikiinta ay soomi jireen faman shaaa ninkii doona hadda oo muslimiin tihiin sama waa sumay waman shaaa taraka waa ka tagay waa khayri yacni qaabku nabiga xataa u bandhigayo markaad aragtay takhyiirka ra'yiga cabdulahi bin cumar baa kuu muuqanayo oo aad leedahay sunnaba ma aha bacda wujuubi ramadaan cashuura in la soomo sunnaba show ma aad odhanaysa laakiin adkaynta dambe waa adkeeyey oo nabigu odhan doona haddaan joogo lain baqiitu ila alcaami اlmuqbil la asumana الtaasica oo nabigu odhan doona alayh الsalaaة wasalaam ayaa kuu caddaynaya inay tahay sunna mu'akada iyo fadliga lagu sheegi doonaba xadaana abubakr bn abi shaybata abu quraybin nabigu wuxuu sidaa u leeyahay marka oo takhyiiriye oga dhigayaa marka oo la weydiiyo wujuubka horuu ka baqaya inuu baaqi ahaado wujuubkii hore ay calaa sabiil wujuub walxatmi u soomi jireen ayaa ayuu nabigu baabi'inaya ayuu nabigu baabi'inaya hawshaana shareecadu iyo ay siiqada qur iyo sunnada way ku timaadaa shay hore wujuub ah ama qaabka loo aaminsana marka la tirtirahayo in siiqa iyo cibaaro latifanoo takhyiiriya ama rafculjunax oo kale rafculimi oo kale laga cabiro qur-aankana waad ku aragtay marka suurat اlbaqara la marayo haasatan ayadii xajka ayb xadaana abubakr bn shaybata وabu quraybin jamiica can abi mucaawiyaة اdari maxamed bn khaazimi qaala abubakr asag wuxuu ihi markuu warinaya xadiidka xadaana abu mucaawiya ee can muusan dhihin can ilacmas sulaymaan bn miraan can cumaara bni cumayr الtamiimi can cabdiraxmaan bn yaziid ibn qays qaala wuxuu uhi wadaadka dakhala ashcad ibnu qays baa galay bdiraman bn yaziid ibn qays annakhaci alkuufi dakhala ashcar ibnu qays baa wuxuu u soo galay ibnu macday karib alkindi waa saxaabi calaa cabdilaahi bn mascuud buu u soo galay wahuw yataqada isagoo qadaynaya raashinka niska hore la cunaa qada la yidhahdaa ama maalinka bartankiisa la cuno wa yataqada marka harimaysanaya marka ashcad baa u soo galay cabdullah mascuud oo qadaynaya faqaala wuxuu yidhi cabdulahi mascuud baa odhanaya yaa abaa muxamed abaa muxamed waa kunyadii ashcad ibnu qays ibnu macdaykarib alkindi udnu ila alhadaa'i qadada u soo dhowow soo fadhiiso ila qadee fa qaala wuxuu yidhi abu muxamed oo ashcad ibnu qaysa awalaysa alyowmu yowma caashuura maanta ma wayna ahayn maalinkai caashuura maanta soo caashuura ma aha maxaa kaala qadee ay leedahay qaala cabdulahi mascuud wuxuu yidhi whal tadri ma ywma caashura ywma caashura xukumkiisa iyo hawlihiisa wax ma kala socotaa ma taqaanaa maalinka axkaamtiisa qaala wuxuu ihi ashcaf wamaa hu muxuu yahay caashura bal warkiisa soo daa qaala wuxuu hi inamaa huwa ywm kaana rasuul اlah sal slam yasuumuhu wuxuu un yahay maalin buu yahay wey oo nabi maxamed uu soomi jiray qabla an yanzila calayhi qabla an yanzila shahru ramadaan intuusan soo degin ramadaan soonkiisa falama nazla shahru ramadaan yani markii wujuubkiisa soo degaa loo jeedaa turika waa laga tegay soomu yowmi caashuura waa laga tegay wa qaala abu kurayb asagu wuxuu fii lafdigan waa lafdiga abubakr bn abi shayba markaa abu kurayb wuxuu yidhi tarakahu waa ka meesha turika ah ee mabniy lilmajhuul laga dhigay hadda waa la musameeyey tarakahu nabiga ka tegay soomkiisii oo marka cabdullaahina wuxuu u arkaa asaguna ibnu mascuud asna inuu mansuuq yahay oon la soomaynin laa wujuuban wala stixbaaba ibn cumarna waad soo marayseen وxadثna زي بن xرب بن cثمان بن أbي شhaybةa قاaل xadثna جرير بن cبدالحميد الضبي عن الأعمى سulayمان بhada الإسناad sanadkunuu ku wariyey marka wadaadkii ahaa jariir ilaa mucaawi mutaabacaynhayaay wa qaalaa waxay dhaheen labadan wadaad ee zuhayr iyo cumaan ah falammaa nazla ramadaanu ramadaan markuu soo degay tarakahu nabigu waa ka tegay waxadaana abubakr bn abi shaybata xadaana wakiic waxya bn saciid alqaطaan can sufyaan aلthawri waxadaanii moxamed bnu xaatim ibnu maymuun asamiin wallafdu lahu lafdigaan sheegi doona isagaa iskale wadada hore ma xadaana yaxya bn saciid alqaطaan xadaana sufyaan الthawri xadaanii zubayd bn اlxaariث alyaami can cumaara ibn cumayr marka hore cumaaru ku soo yidhi hadda laakiin waa la nisbeeyey ibn cumayr atamiimi cafwan can qays ibn sakan alsadi an alashca ibn qays an alashc ibna qaysin ibn macdaykarab alkindi dakhala calى cabdillaahi yowma caashuura haddii cabdulaahi la ilaaqa asagoo ku dhacaa cabdulahi mascuud ayuu u soo galay maalin caashuura wahwa yakulu cabdulaahi qadaynayo raashin cunaya faqaala cabdulaahi wuxuu hi yaa abaa muxamed abaa muxamedow udnu fakul soo dhowow raashinka wax ka cun qaala wuxuu yidhi ashcad ibnu qays innii saa'imun waan soomanahay intaa hore kuma jira xadiidkii hore qaala wuxuu hi ibnu mascuud kunnaa nasuumuhu uma turik waannu soomi jiray waa laga tegay soonka adugu dabada haysa maxay ta waanu soomi jirray waa laga tegay aayarkaali qade sidaasuu leeyahy markaasu waxadani maxamed bn xaatimin qaala xadana isxaaq bn mansuur asaluuli isxaaq bn mansuur asaluuli wey isxaaq bn mansuur alkawsaj ma aha ibn bahraam alkawsaj maxaa ninkaas isagu waa sheekhu muslim isxaaq bn mansuur asaluuli xadana israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq asabici can mansuur ibn اlmuctamir asulami can ibraahim بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال دخل الأشعر بن قيس متaaبعاaتka xadيثka cبداللahi buu wadaa dakhl ashcr ibnu qays baa u soo galay cala bni mascuud buu u soo galay wahuwa yaakulu asagoo qadaynaya yowma caashura maalin caashura gudaheed faqaala wuxuu yidhi marka ashcad yaa aba cabdiraxmaan aba cabdiraxmaanow waa kunyadii cabdullah mascuude ina alyowma ywmu caashuura wa waa maalintii caashuura qiimaha badnayd soonkeedana la jeclaa aduguna waabaad iska qadaynaysaa fa qaala wuxuu qad kaana yusaamu waa la soomi jiray qabla an yanzila ramadaanu intaan ramadaan la waajib yeelin falammaa nazla ramadaanu turika ramadaan marka cirka laga soo dejiyeyna waa laga tegay fain kunta muftiran haddaad afuran fadcan macana w nala qadee buui nala soo fadhiiso dad afuran tahay oon soon kala soomayn caashuura warkeed ma jiree kaalay qadee raashinka wax ka cod xadana abubakr bn abi shaybato xadaana cubaydilah bn muusa alcabsi ahbarana shaybaan bn cabdiraxmaan atamiimi can ashca bn abi shacaa almuxaaribi can jacfar bn abi thawr assuwaa'i waa min rijaali muslim wbni maaja faqat ninkan jacfar bn bihawr xadiikiisa waxaynu ku soo maray kitaab alwudu baynu ku soo maray muslim xujaysanaya wadaadkan jacfar bn hawr xadiidkii ahaa nabi allow hilibka adhiga ma ka weysaysanaynaa haddaad doontaan ka weysaysta haddii kalena iska daaya nabi allow hilibka gela ma ka weysan nacam ka weysaysta asagu nabi allow xeryaha ama daljiiska aiga maku tukan karaa ku tukada sabada geela ama xerada geela maku tukan karaa maya xadiikii aad soo marteen fi kitaab alwudu buu soo xujaystay muslim an jaabinusum waa awogii jaabinusumurna waa awogii xadiikaasna awogii buu ka waranayay jacfin abi thawr can jaabin sumura waa awogii assuwaa'i radi allahu tacaala canhu xaafidku marka ninkan jacfar abi thawr wuxuu uhi waa maqbuul bimacnaa layin اlxadiiثi ma lam yutaabac waa saabiqa aan looga horayna xaafidka wax oga horreeya ma jiro maqbuulun ay layin اlxadiiثi ma lam yutaabac asagaa ku ijtihaada waa nin imaama mujtahida laakiin loguma horayn ninkan wax lagu daciifiye ma jiro xaliim mudiini oo xoogow la sheegay inuu hawsha ku tashaduday ayaa wuxuu ihi waa majhuul ninkan jacfar bn abi thawr waa majhuul bayhaqi baa si adag u radiyay kitaabkiisa sunanka mujaladka koobaad ka muraajaceeya waxaase la yaaba xaafidku tahdiibka wuxuu ku sheegay wadaadkan jacfar bni tawr ah inuu muslim xadiikiisa u saxiix yeelay saxa xadiiثahu muslim fi luxumi اlibili buuri wabnu khusaymata wabnu xibbaan abu cabdullahi bni mandah wa hayru waaxidin isagaa sheegay wax jarxiyana muusan keenin oon ka ahayn ibn اlmadini oo yidhi waa majhuul wuxuu yidhi xadiikiisa waxaa saxiix muslim waxaa saxiix ibnu khusayma waxaa saxiix ibnu xibbaan abu cabdillahi ibni manda iyo wahayru waaxid min alxufaad baa saxiix yeela xagga jahaalada waa rajul mashhuur ah bahaqi hawsha aad uga hadlay ile bahaqi isagu wuxuu qabaa atawadu min xuml ibil buqabaa masalada markuu maraya marka shaaficida wuu naqdiyey alaaa min kibaar اla'ima wاnuqaad oo wadaadkan jacfar xadiidka ka wariyuu sheegay wax jarxina uusan jirin markuu calmdiin warkaa waruu ku khaldamay weeye waruu ku khaldamay weeye jahaalo ma jirto iyadu iska daay oo ninku hadday saddex imaamka wax ka wariyaan jahaalo waa ka baxay tawhiiqiisa soo ma aha muslim baa tawhiiqo u saxiix yeelay ibnu khusayma u saxiix yeelay idan waa towhiiq iyo tacdiil aan lahayn wax muqaabiloo ka soo horjeedo mucaarid ah marka waa maqbuul in la yidhahdo waa khata iyadu xaafidku asaga hawshaasi isagaa isradiyey tahdiibkiisa taqriibkiisa kala duwan hadduu dhila waa majhuul sidii ilmudiini waxbay u noqon lahayd laakiin maqbuul waa aciif اlxadii wey waa aciif اlxadii haddaan la mutaabacaynin wey taasna waa masale marka tilaabo dheer wey ninkan aleh tacaal ra'yiga muslim baa saxan <clears throat> haddana wuxuu keeno shawaahid buu ku keenay baabka oo hadda ma dhihi kartid halkanuu ku xujaystay hadda waa baab shawaahid ee ku xujaystay waa fii baab lwudu wey can jaabir samur radi allahu tacaala qaal kaana rasuul lah sal slam yamurunaa wuxuu na fari jiray bisiyaami yowmi caashuura nabigu wuxuu na soomka yowma caashuura la socda hadda xilliga la farayo sooma yaamu caashuuraa hadday samankii maka tahay ayadu lama sheegin amarkaas laakiin xilligu nabigu madiine yimid buu amarka si toos ummadda u faray hal sanaa la soomay hal sanaa la soomay yaamu caashuuraa calaa sabiil wujuub soomay oo hal sano maxaa yeel ramadaan waxaa la waajib yeelay sanadka labaadee hijirada la waajib yeelay nabigu hal sano markuu joogo sooma hal sanonbuu joogay caashuro oo dhaaftay sanadkii koobaad dhaaftay buu nabigu markaa yom rabiiculawal soomay wuxuuna madiine yimid rabiiculawal allahuma haddii la dha way wareegaysa muxaramka yom cashura way wareegtay sida yuhuuddu qabeen iyo jahiliyadu waa masalo kale hal sanon baa la soomay kaanada marka meesha taalla waxaa weeye waa kaanadii mujarad ulficli ahayd kaana yafcalu kada yasnacu kada mujarad اlficli lalstimraar wاtakraar looma jeedo oo tii asalka ahayd ah kaana rasul la sal lay slam yamur wuxuuna fari jiray bisiyaami yowmi caashuuraa maalinka caashura inaanu soonuuna fari jiray wayaxuunaa cay waa nugu caraabin jiray waa nugu tirtirsin jiray wayatacaahadunaa waana dabageli jiray cindahu cinda almuxaram ama cinda alcaashir bimacnaa uuna kor meeri jiray ishiisaa nala jiri jir masoomantiin buu odhan jiray idan waxaa laisu dabagelaya waa maxay waa waajib haddee sunno waa waajib wayatacaahadun ay wayataxaafaduna cindahu cinda yowmi caashura cinda alyowmi alcaashiri min muxaram wuuna dabageli waana kor meeri jiro waana beeqaaqi jiray saan suu u hubsado mise maanan soomin falamaa furida ramadaanu ramadaan markii la waajib yeelay lam yamurna nama farin walam yanhana nagama reebin lam yamurna calى sabiil اwujuub wey walam yanhana nagama reebin walam yatacaahadna nama daba istaagin cindahu cinda ym اcaashir محرم alcaashiri min muxaram baa loo jeedaa ama nama kormeerin oo nama dabagelin xadaanii xarmalة bn yaxya ahbarna cabdالlah bn wahbin ahbarna yunus bn zid alayli bn shaab الzuhri ahbarna xumayd ibn cabdالraxmaan bn cawf الzuhri annahu samica mucaawiya ibn اlxakam ibn abi sufyaan buu maqlay umawi radi allahu taala khaiiban isagoo ka khudbaynaya bilmadiina madiina ka khudbaynaya yacni wuxuu u jeedaa fii qadmatin gelitaan qadimaha uu soo galo madiina uu yimid isagoo soo xajiyey oo maka ka soo laabtay oo madiina soo maray xajkii sanadkii otoaad inuu ahaabaa loo badan yahay iyo dhowrkii bay ahaydna waa la sheegay dhib maleh dhowr goorba isagoo xaaji a yimid ilan shaam baa isaga caasimad u ahayd khaaban wuu u khudbeeyey muslimiintii mimbarkii nebi maxamed masaajidku ka khudbeeyey yowma caashuura maalin caashuura waana amiirkii muslimiinta markaa iyada ah faqaala wuxuu yidhi fii khudbatii mucaawiye ayna culamaaukum culimmadiinni meeday yaa ahl madiina reer madiinow culimmadiinni xaggayay qabteen maxaa ku dhacay xukunkuma idin caddeeyaan samictu rasuul اllahi sal slam yaquul asagoaan maql lihaada alyowm maalinkan asagaen maanta taagannahay nabigoo kalaan maqlay haadaa yowmu caashuuraa kani waa maalinka caashuura maxaa yeele wuxuu hadda warinhayana xadiidku waa muhiim jiddan xadiidka mucaawi waa muhim isagu wuxuu islaamay bacda intii la nasakhay soomkii cashuuraa wujuubkiisa kadib buu islaamay goormaa la nasakhay wujuubkii sooma cashuuraa sanadka labaad ee hijrada mucaawiyana fatxu maka iyo meelaha ka raadi islaamkiisi marka isagu hawshiisan waa hadal dambe oo nabigu uu ka maqlay bacda naskhi اlwujuub wuxuuna kuu faa'iideynayaa ta'kiid اlistixbaab sunnimadku inay adag tahay xoog badan tahay yowma caashura in la soomo wuxuuna radinayaa xadiidkii aragtidii alcabaada cabdulahi bn mascuud iyo cabdullahi bni cumar haadaa yowmu caashura nabigolan maqlay kani waa maalinka caashura walam yaktub illaahu calaykum siyaamahu soomkiisa rabbi idinkuma naskhihi inta la nasakhi kadib waajib idin saaran ma aha wa ana saa'imun aniga nebi maxamed waan soomaya waanan soomanahay faman axaba minkum an yasuuma falyasum waman axaba an yufdira falyuftir war cadwi waajib ma aha anuguna waan soomayaa e, ninkii doona ha soomo ninkii doonana ha iska daayo xadiidka mucaawiya waxaa daliishada jumhuur shaaficiya waxay leeyihiin nas weeye inaan weligiiba la waajib yeelin xagee kaga jira hada ywma caashuuraa walam yaktub illaahu calaykum siyaamahu bay taagan yihiin la qaydi kara yani nas ma nas ma maxaa in eh, la waajib yeelay wa amara bisiyaamihi yaxuunaa calayh wayatacaahadunaa cindah iyo xadiidka rubayc eh, bint mucawd baa iman doona oo wujuub wax ka lagu sameeye caruurta yararka ahee eh, naaska nuuga naaska loo diido ha la mashquuliyo nabigu ramadaan ma dhihin iyadooy fiicanta in lagu tarbiya ramadaan ma dhihin laakiin yoma caashuura wuxuu nabigu u dhuujiyey markay waajibka ahayd suusan u dhuujinin ramadaan soonkiisa xagga caruurta ciyaalka soomintooda marka waa adilo bannaanka taallada wujuubkiisu marka waa caam makhsuus ah ama eh, waxaa loo jeedaa wujuubkii mansuuka ahaa baa nabigu ka hadlay labadaa mid wey marka nasku ma aha yacni fii qadmatin qadiima haadaasi riwaayada bukhaariyadu waxay caddaysay caama xaja caan sanadku soo xajiyey bay ku dartay yacni fii qadmatin qadiimaha safarta iska ma ahayne xaj u yimid bay riwaayada bukhaari caddaysay fii caama xaja ama caama xajin waxaa tidhahdaba xadaثna abu طaahir xadaثna cabdالlahi ibn wahbin akhbarani malik ibnu anas can ibni shaab الzuhri fii hada اlisnaadi buu ku wariyey bimilihi asagoo kale oo maalik baa hadda wuxuu mutaabacaynaya ragga hore yunus uu ka mid ahaa uu mutaabacaynaya waxadaثana ariiqan uu doortay muslim ee zuhri zuhri baa laisku khilaafay xadiidka ariiqan hadda muslim uu keenay isku mutaabacayn jamaacado ayaa u xoog badan daaraqutni wuxuu xikoo dhan waa baatil waaga wa sawaab cilalka kun laba boqol iyo sagaal ka fiiriye oo meesha xumeyd bin cabdiraxmaan bay geliyeen abu salama can izuhriyi can abi sal cabdiraxmaan bay ka dhigeen laba ninoo walaalaa ma ahaye waxaa wey ninkaani waa xumeyd bin cabdiraxmaan cawf iyo abu salama ma xadaثna بn abi cmar alcadني mxamed بn yaحya xadaثna sufyaan bn cuyaynata can الزuhri badal isnaadi buu ku wariyay samca الnabiya nabigu maqlay saxaabiga mucaawiya ah yaquulu asagoo leh fii mili hada اlyوم maalinkan oo kale kale inii saa'imu waan soomanahay waa maalin caashuura waanan soomanahay hadda waajib idinkuma aha ninkii doona ha sooma ninkii doonana iska daayo qaala qadima rasul sl slam almadiina nabigu madiinuu soo galay fawajada wuxuu helay cafwan waxbaan ka booday xadiik ibn cabaas baan aaday inii saa'imun waan soomanay faman shaaa ninkii doona an yasuma falyasum ninkii doona inuu soomo falyasum ha soomo walam yadkur muusan sheegin ibnu cuyayna baaqi xadiii maliki wa yunusa xadiikii maalik can الzuhri iyo yunus can الzuhri lafdigoodii muusan dhammaystirin way ibnu cuyayne markuu warinaya isago isagoo gaabanba intaa ku gaabsaday xadaana shawaahiddi buu wadaa waxaynu soo maray shaahid ibni cumar shaahid cabdullahi bn mascuud iyo shawaahid aad fara badan oo u maraatiga xadiidkii ummuna caaisha radi allahu ta ku bilaaba asalka baabka uu ku bilaabo xadaana yaxya bnu yaxya akhbaranaa hushayb bn bashiir asulami can abi bashrin jacfar bn abi waxshiya jacfar bn abi waxshiya la yidha laakiin waa manshuurun bikunyatihi can saciid bni jubayrin alasadi raximah اllah tacala can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal qadima rasuul اllahi اlmadiina nabigu madiinuu soo galay fawajada اlyahuuda yahuud buu helay yasuumuuna ayagoo somayay yowma caashuuraa ishkaal baa meesha marka ka imanhayo xagga taariikhiyanoo nabigu madiine wuxuu soo galay bisha mawliid ama rabiiculaba u taqaanaan oo marka sanadkii koobaad caashuuradiisu way dhaaftay dhanka haddii laga fiiriyo muxaram safar mawlid soo maa bishii saddexaad ee sanadka ayuu soo galay sanadkii labaadna waxaa la waajib yeelay bishii ramadaan marka ramadaan soomkiisii iyo soomka caashuuraa ee markaaba haddana la nafsay waxay gudo dhaceen hal sano gudahood hal sano gudahood sanadka labaad ah sanadkii labaad ramadaanku marka la waajib yeelaha de waxaa weeye waa sanadkii dabayaaqadiis ramadaan bishu muxuu galaa muxuu inoo yahay innaga da muslimiinna bisha sagaalaad muxaramna waxay noqotay bilowga sanadka hal sana marka gudahood dhacdhe taanada markay istimraariya ma ahee iyo kar kuma tusayso waa mujarad waaan ku idhi wy waxaase dhici karta labadii sane nabigu uu joog madiine uu joogayba intaan la waajib yeelin ramadaan labadii saneba nabigu inuu soomay maxaa yeelay yuhuud iyo nasaaro dhaqan xun bay leeyihiin xagga cibaadaadkooda waxay ku bilatirsadaan ay ku maalmatirsadaan sanadka qama'i shamsiga ah annujuum lalhilaali haddaad marka bisha belashadeeda oo dayaxa aad fiirsato warkaadu weligii wuu toosnaanaya maalinkuna wuu hagaagaya laakiin haddaad sanadkan miilaadda u taqaanaan ama shamsiga ku tirsataan wuu wareegayaa maalinkii wuu isgurayaa maalin kaluu tagaya hadda somayda ramadaan mar wuxuu geli jiray bisha sagaalad buu geli jiray bisha sagaalaad waa dhowbu sagaalaad geli jiray sebtembar buu ku soo jiray iyo agas haddana wuxuu idinku soo aadan yahay bisha saddexaad oo maajo idinku soo aadan yahay wax yar kadib asagoo janwari geliyaad arkaysaa waxooda wax saa isu gurahaya marka saa marka ay caashuura soo dhowdahay bishaa ay soo dhowdahay nimankooda xidigaha yaqaana iyo manaasasha yaqaana ay u tegi jireen oo dhihi jireen caashuura ku aadanta waa loo sheegi maalinkaasay soomayaan maalin ma aha bisha tobankeeda iskaga aadan ama bisha sagaalkeeda ku aadan si adig kugu go'antaha oo kale ah waa maalin wareegaya labaatanka bishu ku aadahayaa mar wuxuu ku aadayaa tobanka bisha mar ku aadaya kowda bisha waagii dambe markuu odayga yuhuudeed hawsha yaqaana dhintay zayd ibnu haabit bay weydiin jiray yuhuuddu oo asaguna aad u yaqaanay bilaha yuhuudda iyo nasaare waxaa aad u yaqaanay nabag walba u diray inuu afkooda bartad garanaysaa zayd bay dhihi jireen noo sheeg maanta caashuura maalinkay ku aadanta sana shamsiya marka sidaa u ogaada marka ishkaalku halkaasuu ku baxaaya qadima rasuul lah sl slm almadiinu nabigu soo galay fawajada alyahuuda yahuud buu helay yasuumuuna iyagoo soomaya yowma caashuraa soomaya waana soo maray nabigu inuu soomi jiray qabla alhijra waad soo marteen qabla alhijra wuu soomi jiray ka qowmihi qoraysh wa huwa min quraysh muslimiintaa shoomi jiray waa la soomi jiray fa su'iluu can daalik yuhuud la weydiyo li maalinka maxaad u soomaysaa fa qaaluu waxay dhaheen eraygaa hore ayna culamaa'ukum xadiidkii mucaawintana ka tegin yacni wuxuu dareemay mucaawile culimmadu leeyihiin in reer madiina ay fudaysanayaan soomidda yowma rmd haddii cabdulaahi intuusa ka tegin wuu dhex fadhiyay cabdulahi mascuud oo faqii ahaa ibnu cumar baa laga yaabaa inay ay ku ta'aureen marka wuxuu arkay madiinoon aad looga sii jeclayn soomka yowma caashuuraa saa marka asagu wuxuu damcay inuu marka dareensiiye wuxuu nabiga ka maqlay kuna caraabiyo soomidda maalinka asaga faqaaluu yuhuud waxay yidhahdeen hada maalinkan asaga abaydhan ah waa aladii maalinkii adhar allahu rabbi uu u hiiliyey fiihi gudihiisa muusa muuse uu awooda siiyey iyo alabada iyo wabani israiil reer banu israiil buu halabada siiyey uu xoojiyey calaa fircawna uu uga hiiliyey ee ka guulaysteen maxay dhaheen maalintan waa maalintii nabi muuse iyo tolkii oo muslimiintii xilligaa matalayay ay guulaysanoo fircoona rabbi jabiye la halaagay fanaxnu an nasuumuhu tacdiiman lahu annagu waxaan u soomaynaa maalinkan weynayn aan rabbi weynayno maalinka aan weynayno nabi muusena wuu soomay maalinkaa asaga ah shukran buu u soomay waan gaari doonaa nabilaahi muuse ayuu maysa bilaabay soonka nabigaa bilaabay nabilaahi muusa bilaabay wuxuuna u soomay shukran axaadiistu waxay tilmaameen nabiyulaahi nuux maalinkii ilaahay badbaadiyey asaga iyo intii yaree rumaysee raacday doonta la raacday gaalada iyo cadowgan rabbi uu jabiyo uufaan lagu sii daayey maalinka inuu soomay shukra lilahi subxaana wa tacaala kadalika muusa baa soomay maalinkii ilaahay badbaadiya muslimiinta gaaladana la halaagay shukran yuhuudna marka maalinkaas raadkaasay u hayeen inay u soomaan fanaxnu nasuumu annagu waan soomaynaa bay dheen tacdiiman lahu weynan aan weynayna maalinka asaga ah oo maalin ilaahay ambiye u gargaaray u hiiliyey gaalana la jabiyey weeye faqaala nabiyu nabigu wuxuu naxnu annaga wlaa ku mudnaanle bimuusa muuse idinka mudan minkum idinka nabiyulaahi muusa annaga muslimiinta idinka mudan inaan raacno oon ku dayno wanaaggiisa iyo diintiisa wixii marka aan naskhi iyo diidda aysan ka imanin faamara wuxuu amray nabigu muslimiintii bisawmihi nabigu inuuin caashuura la soomu nabigu faray ummadii faray taa marka waxaa weeye ishkaal ba xagga fiqiga ku jirayo kufaarta aaxaaddooda gaalada afraadooda waxay sheegaan lama ictimaada labana qabto hadalkooda nabigu see u cuskaday waxaa lagu horta nabigu ma cuskanine nabigu waa soomi jiray caashuura jaahiliyaa la soomi jiray islaamna waa la soomi jiray laakiin hadda waxaa soo korodhay xog ah in yuhuudna ay soomayso nabi muusena ay ka tabinayaan nabi muusena ay ka tabanayaan cibaada mushtaragay ahayd cilmigaa khaaskaa soo kordha nabiguna wuxuu jeclaa ahlu kitaabka inuu waafaqo wixii aan la amrin inuu khilaafo oo kii qiblada ku waafaqay ilaa laga nasakhay inuu soo taaliifsado soo dumo soo jiido o qaataan buu rabay wixii marka cibaada mushtaraka ee wanaag ah ee nabiga aan laga reebin inuu ku raaco jeclaa markii cinaadkoodi iyo dhaqanxumadoodii iyo madaxadeegooda ay muuqatayna waxaa la faray inuu khilaafo fii kulli shayin ilaa shay khayr oo markaa nas iyo diin laba mooye asal laba mooye marka tan waa maxay nabigu imaa inuu biwaxyin ku ogaada warkay sheegeen inuu run yahay warkay sheegeen inuu run yahay nabigu imaa biwaxyin ku ogaaday wa imaa bitawaaturin wey wa imaa bitawaaturin oo shayga hadduu yahayna lama eego ruuxa sheegay muslim ba mise waa gaal lama fiiriyo shayga macruufka mutawaatirka ah yufiidu اlcilm اdaruuriya bigadi الnadari can diyaanaة الnaaqili wالraawi marka iyada usuulkaa lagaga hadlaya musطalax waad garanaysa hawsha iyada marka nabigu inuu tawaatur cuskaday yo imaa inuu cuskaday waxyi hawl ka yar wanaagsan baa iyo wadaadashe waxay leeyihiin waxaa dhici karta nabigu inuu hawshaa u cuskaday muslimiintii yahuudiyada islaamika cabdillah bnu salaam niman saxaabay lahaayeenoo muslimiin xognahayo culummoa marka ayadaa ama nimanka culummadee muslimiintahay saxaabada warkoodiibuu nabigu qaatay ama waxyibuu ka ogaaday ama bitawaatur laakiin gaal fardi ah, warkiisa lama qaban karo xadana bn bashaar bundaar abubakr ibnu naaficin jamiica can muxamed bn jacfar gundar can shucb bn xajaaj can abi bishrin jacfar abi waxshiya marka shucba wuxuu mutaabacaynaya husheym ibn bashiir asulami intaasuu ka raba bihada isnaadi buu ku tabiyey xadiidka shucbe wa qaala wuxuuna shucmuka asagu tabinayey fasa'alahum can dalika meeshii fasu'ila ahayd ee husheym ibn bashiir riwaayadiisii fasu'ila baa soo marteen fasu'ilu ahay fasa'alahum can dalika arrinkaasuu nabigu weydiiyey buu asagu shucbe ku wariyey waxadaanii ibn abi cumar alcadn maxamed bn yaxya xadaana soo ibnu ciyanata can بn abi tamiimaة الskhtiyani can cabdالlah bn saciid bn jubayri can abi abi sacid bn jubayr can bn cabaasin radi اllahu tacalى canهuma ana rasul sal ly slm qadima اlmadiinaةa madiinu nabigu soo galay fawajada wuxuu helay alyahuuda siyaaman iyagoo sooman yowma caashuura maalinkuu soo galay buu arkay iyagoo sooman ishkaal kugu imanaya ishkaal waxaad kaga jawaabi kartaa maalinkan nabigu soo galee bisha mawliid ahayd ayaa ku beegnayd maalintoodii wareegaysay ee caashuura marka ishkaalku markaa waa ka baxaaya haddii kale waxaad dhihi wejada waxaa laga wadaa sanadka labaada hijirada markii caashuura la gaadha bay soomeen ee ma aha waxaa isku beegmay soo geliddiisii iyo soonkoodii labadaa ta'wiil baa kuu bannaan kan wareegaana ila qumanoo dhaqanay lahaayeen wey saa marka wajada daahirkeeda iyo meesha ka muuqata taciibka aan looga fogaanin fawajada alyahuudu hela siyaama iyagoo sumay yowma caashuura rasuulullah wuxuu ku hada alyowm alladii tasuumuunahu maalintan aad soomantihiin aad soomaysaan maxay ta maxaad ku hada yowmun cadiim maalinkan waa maalin weyn allaagtii ku weyn maxaa anja allaahu fiihi muusa wa qowmah ilaahay baa muuse iyo tolkii oo dulmigii fircoon iyo duqyaankiisa ka badbaadiyey wa qaraqa allah maansheeye ama hafiyey oo biyo ku dilay fircawna wa qowmahu fircoon iyo tolki fasaamahu muusa shukran bay yidhaahdeen muusaa soomay mahadnaqu ilaahay u mahadnaqahayo fanaxnu nasuumu itibaacan limuusa annaguna waan soomaynaa annagoo muuse ku raacayn faqaala rasuul اllah rasulka ale wuxuu yidhi fanaxnu axaqu waأwlى bimuusa minkum yani nabigu waxay sheegaan iskama qaadan jirin wuxuu ku ogaaday biwaxyin aw bicilmin aakhara ayuu cuskan jiray saa markay wax khaldan soo guuriyaan oy ambiyada u tiiriyaan u beenin jiray suubanu mucaad ibnu jabal xadiidkiisi waxaa ku yimid tilmaamayay inuu nabiga ka dalbaday inuu u sujuudo siday nasaari yahuudba ugu sujuudeen culummadooda iyo cuqaashooda iyo boqoradooda markii la weydiye waxay dhaheen oo aan weydin shaam markuu tegey mucaad ama yaman markuu tegey ee uu ku yidhi maxaad ogu sujuudaysan boqoradiinna culummadin iyo axbaartiin waxay dhaheen waa taxiyat اlambiyaa'i ambiyadaa loo sujuudaya naga horraysay ambiyaau bani israa'iil marka la salaamayo waa loo sujuudi jiray mucaad baa nabi ku yidhi marka hadday kuwaba loo sujuudi jiray yuhuudna ay culummada u sujuudayso ambiyadii kaa horsan loo sujuudi jir nabi allo aan kuu sujuudno wuu ka codsaday wuxuu yidhi kadabuu calaa ambiyaaihim kamaa kadabuu cala allahi subxaana wa tacaala ambiyadoodbay ku been abuurteen siday ilaahay ugu been abuurteen oo kale wuu ka diiday yani marka xog buu nabigu ku soomahayaa ee waryahood keliya hawshu ma ah faqala rasul sal l slam naxnu axaqu annagaa mudan wa owlaa ka xigna bimuusa muuse minkum idinka idinka xigna fasaamahu rasul sal slam maxaa yeelay nabi muuse diintiisaxan ayaduu la yimid axadka ugu dhow waa nabi maxamed calayh salaat wasalaam fasaamuu rasuul اllahi wa amara bisiyaamihi nabigaa soomay ummaddana wuxuu faray inay soomaan waxadaana isxaaq bn ibrahim ahbana cabdrazaq faa'iido u muslim hadda marka aan hadda marayna aan ku baraarugay markaan maray ibnu maajah xadiidkan buu ibnu maajah keenay min ariiqi sahl بن أبي سهل عن سفyاan ismaan بن cuyayna عan أyوب عan سacيid بن jubayr can saciid bni jubayr iyo dhow ka fiiriya saasaa marka aan ku dul maray wadaadihii taxqiijinayana sidaas sanadku waa saxiix aniguna maana ku baraarugin sanadka waa macluul sanadka waa macluul riwaayada saxiixinka caddaysay sanadka ibn maaja wuxuu ku wariyey can shaykhihi can sufyaan bni cuyaynata can ayuuba meesha hadda ay ku yidhaahdeen saxeenku can cabdilaahi bni saciid bni jubayrin can abiihi waasidadaasuu gooyey sheekha ibnu maajah baa gooye maxfuudku fi saxiixaynna waa maxay riwaayada cabdilwaari can ayuub iyo riwaayada hadda suubnu cuyaynata can ayuubba waxaa weeye in bayna saciid ibni jubayr wa bayna ayuub ku jiro wiilkii uu dhalay saciid ibnu jubayr uu dhalay cabdulaahi ahaa baa ku jira isqaaط اlwaasita bayna ayuuba wa bayna saciid ibni jubayri waa maxay waa hayru maxfuud waa munkar waa shuduud riwaayaة صaxiixayn hiy اlmaxfuuda wa riwaayaة ibni maaja waa shaada waxaan la tafaruda warka asagaa sahl ibn abi sahl can soo bni cuyaynata can ayuuba can saciid ibni jubayr waa khaطأ in lagu baraaruga ahayd laakiin ima suurageli markaan maraya intaan isku ogaada hadda ibn maaja fiirisaana waa baad ka fiirin kartaan bukhaari asagu wuxuu ku wariyey waxaa ku tusaya ninkan ibn abi cumar alcadani ah waa min abat الnaasi fi sufyaan min abat الnaasi fi sufyaan haddii la odhan lahaa ibn abi cumar alcadani iyo sahl ibn abi sahl can ibni cuyayna waa laysbarbar dhigi karaa waxaa diidaysa riwaayada bukhaari oo xoojinaysa ibn cuyayne riwaayada cafwan ibn abi cumar cadani xoojinaysa asagu min ariiq cabdilwaari buu ka wariya can ayuub can cabdulahi bni saciid can abiihi saciid bni jubayr marka riwaayatu saxiixayn hiy almaxfuud xaafidkuna hawshaa wuuba tilmaamayba uu ka hadlay ya ibnmaaji waxaan filaya kun toddoba boqol soddon iyo toddoba inuu yahay bal fiiriya insha allah raqamka haddama xusuusto can abi saciid bni jubayrin can cabaasin radi allahu tacala canhuma waa soo dhammaynaan filaya hawsha ayada waxadaana isxaaq bn ibrahim akhbarana cabdirazaaq can xadaana macmar soo ma aragteed riwaayad kaloo mutaabica waatana oo xoojinaysa riwaayada nebi cumar oo mutaabaca qaasira xadaana macmar oo mutaabacayna sufyaan can ayuba asakhtiyaani baada lisnaad ayuub can cabdillahi bn saciid bni jubayr can abiihi saciid bn jubayr can ibni cabaas ila annahu qaala macmar wuxuu yidhi laakiin can bni saciid bni jubayr wiilkii saciid ibni jubayr buu yidhi lam yusamih laakiin ma magacaabin cabdulaahi ma dhihin ama cabdulahi ha dhaho miyuusan dhihine wuxuu ku taageerayaa inay waasito u dhaxayso bayna saciid ibni jubayrin wa bayna ayuub oo wiilkii saciid ibni jubayr uu meesha ku jiro idan xadana abu bkr shaybat bn mirin qaala xadana abu usaamata xamaad can abi cumaysin wasmuhu sadqa ibn abi cimraan mashhuur bkunyati can qays bn muslim اljadli can طaariq bn shihaab waa saxaabi iyo mahya laisku haya can abi musa alashcari qaala radi allahu tacaala canhu qaal kaana ywmu caashuraa wuxuu ahaa yowma tucadimhu اlyahuud maalin yahuuddu ay weynayso kadalika nasaara watattakhidu waxay ka dhigan jirtay ciidan ciid bay ka dhigan jirtay dhaqankooda waxaa ka mid yahuud ciiddooday soomaan inaguna ciidaheennu soonku waa ka cagaya waa mukhaalafa yuhuudiya nasaaradu waa arkaysa ciiddooda ay soomahayaan tucadimuhu lyahuud yahuud baa weynin jirtay watattakhid waxay ka dhigan jirtay ciidan ciid bay ka dhigan jirtay faqaala rasul sal slam suumuuha antum idinku sooma walaa tattakhiduu ciidan wey idinku sooma laakiin ciid ha ka dhiganina annagu ciidii isma galaan soo waa kala caagan yi allahuma meelo khaas waa loo fasaxay mooye xadaana axmed bn mundir cafwan xadana xamaad bn usaama xadaana abulcumays wasmuhu sadaq waa inaga soo marna hadda ahbaranii qays bn muslim ljadli buu ka wadaa fadakara wuxuu sheegay milahu mil xadiiisa bihada lisnaadi buu ku sheegay oo ninka hadda soo kordha waa kuma waa xamaad ibn usaama mise waa axmed mundir xamaad horaanba waynu soo maray waa axmed mundar buu ujeedaa wazaada wuxuuna kordhiyey qaala abu saama wuxuu yidhi faxadaanii sadqa ibn abi cimraan oo magacii abulcumays ah can qays bni muslim aljadli can طaar bni shahaab albajali can abi musa alashcari radi allahu tacala canhu qaal kaana ahlu khaybara reer khaybar oo yuhuuda yasuumuuna waa soomi jireen yowma cashura ay soomi jireen yatakhiduunahu ciidda ciidna way ka dhigan jireen wayulbisuuna nisaa'ahum ciidnimadi baa lagu caddaynaya say ciid oga dhiganayaan yulbisuuna nisaa'ahum dumarkooda waxay u xidhi jireen fiihi fii yowmi caashuraa xuliyahum biladahooday u xidhi jireen iyo wa shaaratan bilicdooda shaaradu waa bilicda iyo shaniga kaa muuqda ziinada yuqaalu fulaanun xasanu shaara ay xasanulhay xasanulhay walibaas shaaradu waa calaamadda iyo astaanta asalkeedu laakiin hadda waxaa loo jeedaa dharka magacaaban ama tilmaaman ee la xidha xilliga ciidao kale xidhin jireen wey haweenkoodana biladaha iyo zinadu xidhi jireen iyaguna dhar quruxsan bay soo xidhi ka ciidin yulbisuuna nisaahum fiihi xuliyahum iyo washaaratahum hay-adoodii iyo bay xidhan jireen faqaala rasul sal slam fasuumuuhu antum idinku sooma saasay ciid ha ka dhiganeen laakiin idinku soona ku gaabsada xadaثna abu bakr bn abi shaybata wcumar wcamr الnaaqid muxamed jamiica can sufyaan bn cuyaynata qaal abu bakr wuxuu yihi xadana ibn cuyaynata can cubayd اllahi bn abi yaziid riwaaya xadiidka uu leeyahay ibn cuyayn wuxuu yihi xadaanii afan ahbaranii cubayd اllah bn yaziid mundu abciina sana sabciina sana xadiidkan uu ii tabiyey toddobaatan sano ka hor shalay waxay ladiin sheegaad sii daynaysa wadaadku wuxuu tabinhayaa xadiiثuu maqlay oo warinaya bالsanad wاlmatni qabla abciina caama toddobaatan sano ka hor ayb riwaayada waxaa axmed baa iskale fi musnad ahbarnii cubaydillah bn abi yaziid mundu abciina sana cinda axmed ka fiiriyey haddana canbuu ku warinaya hadda waa aragtan riwaayada axmed baa saraxat bilihbaari wاtaxdiid can cubaydlah bn abi yaziid اlmaki an samica ibn cabaas buu maqlay radi allahu tacaala canhuma wa su'ila isagoo la weydiiyey ibn cabaas can siyaami ywmi caashuura la weydiiyey soomka maalinka caashuura faqaala wuxuu yidhi maa calimtu ma ogi ana rasuul rsulka sal l slam saama inuu soomay ma ogi yowman maalin yadlubu uu doonayo uu jirinayo raadinayo fadlahu fadligiisa calayamanhu uu dheeryahay ilaa haada alyowma maalinkan mooye xul intaan anugu ogahay buui ma jirto maalin uu nabigu soomi jiray si gooni ah asagoo fadligiisa iyo ajirkiisa uu maalmaha kala dheeryahay raadinayo dalbaya ilaa yowma cashuura mooye idan riwaayad bukhaari baa ka fiicnaydoo ilaa hada alyowm yowma caashuura baa la socota walaa shahran bil nabigu asagoo soomay si dhammaystirana ma ogi buu i uu fadligiisa raadinaya hada shahra bishan mooye oo yacni ramadaano u jeedaa bil nabigu soomo bisha u fadli badan ramadaan bay ahayd maalin soomana intaan anugu ogahay buui ogaalkiisu ka hadlahayaay waa yowmu caashura marka yowmu caashura iyo carafo wuxuu rajaxayaa ibnu cabaas caashura inay fadli badan tahay sidaasu marka isagu maraya fadligeedii iyo sheekhaabaa keeni doona insha allahu tacaala maxaa iga dhiman baabki sanad keliya waxadaanii maxamed bin raafic can aysaabuuri xadana cabdirazaaq ahbarana ibnu jurayjin ahbaranii cubaydillaah ibnu jurayjoo mutaabacaynaya sufyaan buu intaasu u keenay ahbaranii cubaydillaah iyo asagoo caddaynaya bilihbaar ahbaranii cubaydillahi bn abi yaziid fi isnaadi bimilihi buu ku tabi mil xadiid ibnu cuyana kaluu sheegay wallahu subxana wa tacala aclam